بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa aqsaamu lkalaam fasalka aqsaamu lkalaam baynu ka bilaabaynaa faslun aqsaamu lkalaam fa aqalu maa shayka ugu yar oo yatarakabu minhu uu iskaga tago alkalaamu kalaamku uu iskaga tago ismaani laba ismi weeyi naxwu zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay oo kaleba weeyaan aw ismun ismi iyo wa ficlun ficil weeyi aw ficlun ficil iyo wa xarfun xaraf weeyi aw ismun ismi iyo wa xarfun xaraf weeyaan walkalaamu kalaamku yanqasimu wuxuu u qeybsami ilaa amrin amar iyo wa nahyin nahyi iyo wa khabarin khabar iyo wa istikhbaarin istikhbaar wayanqasimu aydan wuxuu u qeybsami ilaa tamanin buu u qeybsami sida layta shabaaba yacuudu yowman layta shabaaba aatin oo kale wa cardin buu u qeybsami naxwu alaa tanzilu cindana waqasamin buu u qaybsami naxu wallaahi la afcalanna kada wa min wejin aakhare weji kale yanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa xaqiiqatin xaqiiqa iyo wa majaazin majaaz falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa ka baaqiga ku ah calaa mowduucihi mowduucii loo dejiyey wa qiila waxaa la yidhi mastucmila waa ka loo isticmaalo fii maa ka calayhi lagu heshiiyey من almukhaadibati dadka hadlaya xaggoogana lagaga heshiiyey walmajaazu majaazku maaka weeyaan tujuwiza bihi lala gudbay can mowduucihi mowduuciisii ayaa lala gudbay walxaqiiqatu xaqiiqadu imaa lugawiyatun inay tahay mid lugawiye ah wa imaa sharciyatun iyo inay tahay mid sharciye ah wa imaa curfiyatun iyo inay tahay mid curfiya walmajaazu imaa an yakuuna inuu yahay biziyaadatin mid ziyaado ku sugan oo majaazu ziyaado ah ow nuqsaanin mid nuqsaan ku sugan oo majaazu nuqsaan ah ow naqlin mid naqli ku sugan oo majaazu naqliya aw isticaaratin iyo mid isticaaro ku sugan oo majaazulisticaaro ah falmajaazu majaazka biziyaadati ziyaadada darteed majaaz lagaga dhigay waa midlu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kale laysa ka milihi ilaahay oo kale ma aha shay-un shayna waalmajaazu majaaska binuqsaani nuqsaanta majaaska lagaga dhigay waa midlu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kale was'ali ilqarya tuuladaa bal waxweydii ay ahla alqarya waalmajaazu majaaska binaqli naqliga majaas lagaga dhigay kalqaa'idi waa qaa'idka oo kale oo fii maaka yakhruju ka soo baxaya min alinsaani insaanka ka baxaya loo isticmaalo wاlmajaazu majaazka bilisticaarati isticaarada ku majaazoobay ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kale weeye jidaaran gidaar gidaarka oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo oo fa aqaamahu waa toosiyey culimo waxaynu nidhi khulaasada fannigan usuululfiqigu uu ka waramo saddex qodob ama afar qodobba ugu muhiimsan baynu nidhi waxaynu nihi waa kayfiyatu istinbaad alaxkaam min aladilla usuulku halkuu u socdaaba waa kayfiyatu istinbaadi alaxkaam min aladilla waxaynu nidhi sida axkaamta loogala soo baxayo deliilka sida aad u odhanaysid aayaddaa waxaan u deliishaday qodobkaa ama xadiidkaa waxaan u deliishaday qodobkaa ama xukunka uu leeyahay xukunkaasi waa waajib o aayaddaasaan kala soo baxay ama xadiidkaasaan kala soo baxay waxaa waynu soo sharaxnay waxaa kaloo lagama maarmaana baa la yidhi in la barto aladilla hadday tahay alkitaab wasunna walqiyaas walijmaac aladilla waa in la barto shayga la deliishanayo waa baranaa aladilla waa inaan baranaa haddaba aladilla maadaamuu yahay qodobka labaad ilan waa alaxkaam iyo aladilla baynu nidhiye waa inaynu sifaat ladilla baranaa sifaat ladilla tilmaamaha adillada waa baranaa tilmaamaha adiladuna luqay u baahnaanayaan tilmaanta eg aayaddani ma aayad caama ma aayad khaasa xadiidkani waa maxay ma mulaqba ma muqayadba waxay adiladu inooga baahnaani oo lagama maarmaan ah inaynu luqadii eegno waxaa la yidhaahdaa fannigan usuulku luqadda wuxuu ka soo qaataa qodobada meelaha ugu muhiimsan buu mararka qaar luqadda ka soo qaataa musalaxa waynu u baahnaanaynaayo usuulka haddaad aragto waxaynu ka soo qaadanaynaa mustalaxa meelaha ugu muhiimsan bar marka qaar ka soo qaadanayna waxaa loo baahnaanayaa luqadii waxaa loo baahnaanayaa qaybeegii kala dudunaa naxwihii hadday tahay sarfigii hadday tahay balaaqadii hadday tahay waxaa la haddana la eegi doonaa e, mustalaxii baa la eegi doonaa waxyaabo badan baynu soo qaadanaynaa oo runtii aynu u baahnaanayno sheekhu haddaba dhinaca luqadda ayuu yaro eegayaa inaan luqadda qiimayno si aynu u ogaano aayadda iyo xadiidku tilmaanta ay qaadanayaan aqsaamu lkalaam waa kalaamku qaybaha uu yeelanayo xagga wuxuu ka kooban yahay markaan eegeyno fa aqalu maa shayka ugu yar oo yatarakabu minhu uu iskaga tago alkalaamu kalaamku uu iskaga tago ismaani waa laba ismi waxa ugu yar ee uu shaygu iskaga tagaa waa laba ismi sida zaydun qaa'imun oo kale zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay oo kale zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay haddaba zaydun qaa'imun markaan idhaa hadda laba ismi buu hadalkaasi ka kooban yahay waa kalaam laba ismi buuna ka kooban yahay zaydun qaa'imun culimmada qaar ayaa yidhi miyaan la odhan karaynin laba ismi kama koobnee saddex ismi ayuu tusaalahaasi ka kooban yahay zaydun qaa'imun waayo ereyga zaydi waa mubtade ereyga qaa'imunhina waa khabar khabarkaasina wuxuu sitaa damiir mustatir ah oo huwa ah waa ismi faacil camal falaya saddex miyuuna ka koobnayn bay yidhaahdeen damiirka mustatirka ah waxba hada lama tirsanayo ee waxaa la tirsanayaa labada muuqda oo laba ismiba hadalkani ka kooban yihin baynu odhan zaydun qaa'imun aw ismun ismi iyo wa ficlun ficil buu hadalku ka koobnaadaa ismi iyo ficil buu ka koobnaanayaa ismiga iyo ficilka laba suuro ayaa markaa ku hoos jira in ficil laazime iyo faacilkiisii lagu tusaaleeyo oo jaaa muxamedun la yidhaah iyo in ficil majhuule iyo naa'ibu faacilkiisii lagu tusaaleeyo oo duriba zaydun la yidhaah labadaa qaybood baa soo wada hoos gelaya ismun wa ficlun ow ficlun ficil iyo wa xarfun xaraf buu ka koobnaanayaa ficil iyo xaraf ayuu ka koobnaanayaa haddaba ficilka iyo xarafka uu sheekhu ka koobnaa uu ka koobnaanayaa uu ina yidhi bal aynu la eegno ismun iyo ficlun iyo xarfun ficlun iyo xarfun waa war laga yaabo ficlun iyo xarfun buu ka koobnaanaya ficil iyo xaraf waa lam yejlis oo kale bay yidhaahdeen lam yejlis oo kale haddaba lam yejlis marka la yidhaa lamtu waa xaraf yejlisna waa ficil kalaamkaasi xaraf iyo ficil buu ka kooban yahay bay yidhahdeen xaqiiqadu waa maxay xaqiiqada iyo saxdu waxa weeyaan hadalka lam yejlisa kalaamkani wuxuu ka kooban yahay ficil iyo xaraf iyo ismi buu ka kooban yahay oo lam yejlis markaan idha yejlisten waa ficil aawi faacilkeegii waa damiir mustatira damiirka mustatirka ee dee u noqonaya almafhuum min almaqaam ima zaydun wa ima camrun damiirkaa mustatirka ah waynu qiimaynaynaye odhan mayno qiimogal maaha odhan mayno sheekhu haddaba aw ficlun wa xarfunta markuu leeyahay mas'aladii luqawiyiintu ay qabeen oo dhan khilaafay aw ficlun wa xarfun waa ma taxqiijinayee xasba daahirun buu eegaya sida muuqata unbuu eegaya unbuu leeyahay aw ismun ismi iyo wa xarfun xaraf buu ka koobnaani ismi iyo xaraf buu ka koobnaan waa qowl daciifa kanina ismi iyo xaraf waxa lagu waxay ku tusaaleeyeen ya zaydu yaa zaydu marka la yidhaahdo yaaduna xaraf bay ka socotaa zaydna ismi munaadaa buu ka socdaa dee waa kalaam eh, miyuuna xaraf iyo ismi ahayn bay yidhaahdeen jawaabtu waa maya jawaabtu waa maya oo ismi iyo xaraf kama koobna oo ismi iyo xaraf ma aha waxaa lagu garanayaa inuuna ismi iyo xaraf ka koobnayn ama ismi iyo xaraf inuuna ahayn waxaa lagu garanayaa ama loo daliishadayba ismi iyo xaraf inuuna ka koobnayn oo loo daliishanayaa xarfuniduhu wuxuu wakiil ka yahay ficil meeshan ka maqan iyo faacilkiisi iyo wada socda yaa zaydu wuxuu ahaa asalkeegu adcuu zaydan adcuu waa ficil mudaaric anada mustatirka ihna waa faacilkii zaydantuna waa mafcuulkii adcuu zaydan buu asalku ahaa haddaba fa aqalu maa shayka ugu yar oo yatarakabu minhu uu iskaga tago alkalaamu kalaamku uu iskaga tago ismaani laba ismi weeyi naxw zaydun qaa'imun oo kaleba way zayd wuu taagan yahay aw ismun wa ficlun ismi iyo ficil weeyi ow ficlun wa xarfun ficil iyo xaraf weeyi aw ismun wa xarfun ismi iyo xaraf weeyi waalkalaamu kalaamku yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa amrin amar buu u qaybsami wa nahyi nahyi buu u qaybsami waxarfin wa khabarin khabar buu u qaybsami kalaamkii haddana wuxuu u qaybsami dhinac kale mid amar ah waa qum istaag amarka waynu arki doonaayo meelaha usuulku uu xooga saari doono ayay noqon doontaaba dalaalada amarka iyo siiqooyinka amarka iyo tacriifka amarka iyo waxyaabo aad u tiro badan oo amarku leeyahay baynu ka hadli doonaa waynu arki doonaa alamru lmutlaq yaqtadi lwujuubkiiyaynu odhan doono ayaynu arki doonaa walkalaamu kalaamkii yanqasimu wuxuu u qeybsamayaa ilaa amrin buu u qeybsami waa amar qum baa lagu odhan istaag wanahyi nahyi buu u qeybsami laa taqum baa lagu odhan nahyigana waynu arki doonaa oo isna waba casharka soo socday inoogu jiraan wa khabarin khabar buu u qeybsami sida jaaa zaydun oo kale khabarku waa waxa run iyo been yeesha run iyo been roob baa da-ay roob ma diin waa khabar dee haddaan kaalay ku idhaa ka waran kaalay khabar maaha waa insha iyadu wa واستخبار تن دنبه واستخبار بو قيبسمي استفهام استخباركا اما استفهام كاسي انشها ايي علماء قاركود استعمالان او كوعن با ان لا استعماله وينقسم ايضا وحو قيبسمي الى تمني تمني بو قيبسمي نحو ليت شباب آت او كلبا ويي تمنيغي تمنيغا waxaa loo yaqaanaa inuu shaygu dalbo ama qofku inuu codsado wax mustaxiil ah ama qariib lilmustaxiil ah kaasaa tamani la yidhaahdaa layta shabaabu layta shabaaba yacuudu yowman saa ma idiin qorayaa layta shabaaba yacuudu yowman waa sax kaygani wuu khalday layta shabaaba aahin buu qoray aahin layta shabaaba aahin buu leeyahay waa khalad layta shabaaba yacuudu yowman weeye wayanqasimu aydana wuxuu u qaybsamayaa ilaa tamanin buu u qaybsami tamani naxu layta shabaaba alla dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin mu isoo buuqdo ama maalinu mu iisoo noqdo dhallinyarnimadu miyay iisoo noqoto ayuu yidhi layta shabaaba yacuudu yowman waa tamanigii waqasamin dhaar buu u qaybsami sida naxwi wallaahi baan ku dhaartaye la afcalanna waan samaynayaa oo waan samaynayaa kada arrinkan waa dhaartii wa min wejhin aakhara dhinac kale markaynu eegno yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa xaqiiqatin xaqiiqa iyo wa majaazin majaaz xaqiiqo iyo majaaz labadaa ayuu kalaamkii inoo noqon qayb xaqiiqo aynu ku tilmaanno iyo qeyb aynu majaaz ku tilmaanno falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa ka baaqiga ku ah calaa mawduucihi kii loo dejiyey ayuu baaqi ku yahay falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa ka baaqiga ku ah calaa mawduucihi wixii loo dejiyey xaqiiqadu maxaynu nidhi shaygii loo dejiyey bay baaqi ku tahay waa xaqiiqo iyo majaas baynu u qaybinay xaqiiqadu shaygii loo dejiyey unbaa loo isticmaalayaa waqiila waxaa kaloo la yidhi mastucmila waa ka loo isticmaalo fii maa kiibaa loo isticmaalaa ustulixa calayhi lagu heshiiyey min almukhaatibati min aljamaacati almukhaatiba jamaacada hadlaysa xaggoogana lagaga heshiiyey may waa wixii istilaaxi ah ee lagu heshiiyey sidaana xaqiiqada waa lagu tilmaamay kolka ama xaqiiqa ha ahaate luqawiye ah ama ha ahaato xaqiiqo curfiye ah curfigu curfi caama ha ahaado ama curfi khaasa ha ahaado xaqiiqa sharciya walmajaazu majaazku maa tujuwiza bihi waa ka lala gudbo can mawduucihi mawduuciisii baa lala gudbay culimo waxaynu arkaynaa sheekhu inuu xaqiiqo iyo majaas haddana u qaybiyey xaqiiqada iyo majaasku way war badan yihiinoo dadka qaarkood ayaa majaaska wax kale ka aaminay dad baa intay ku caayaanku odhanaya macaybaad moodaysaa waa majaase ya maad aragtay weli nin intuu kucaayanku odhanaya waa majaas waa isticaaro ya war adeer maxaad ii cahayaysaa waa isticaaro isticaaradaba ma fahmin isticaaradu waxay tahayba qofkaas wallaahi dad baa isticmaala aan isticaarada gelinayn waxay tahay nin baa intuu ku caayo ku odhanaya waa isticaaro ay hamoodin oo waa isticaaradu maxay ahayd majaasku iyo isticaaradu waa laba shay oo ishoos maxay ahaayeen horta majaaska iyo xaqiiqada marka aan doonayno inaan ka hadalno af soomaaligeenna fiican inaan ogaano horta siday ugu jiraan af soomaaligeenna sowma jiro erey mutabaadir ila dihniya oo si loo yaqaan marka ereyga lagu dhawaaqa si dadku dadweynuhu u fahmaan sowma jirto xaqiiqaa la yidhaahdaa sidaa dadweynuhu u fahmaan si aan ahayn haddii looga jeedo oo ka yaro duwanna oo dadka dee dadka maskaxda li ay u fahmaanna majaas baa la yidhaahdaa afkeenna aad buu uga buuxaa waxaa ka mid a ah, iminka dhagax markaan idhaa dhagaxa maxaad u fahmaysaa dhagax waa murakabkaayar dhagax waa dhag ax ah, sow maaha dhag hadduu kugu yidhaha maxaad odhan dhag ax ah. dhagtuu kugu yidhahaba ax ah baad odhan dhagax dhagax markaan idhaha maxaad u fahmaysaa dhagax bahalkan yar uma fahmaysid dee lasla laysla dhaco ee markuu dhag kugu yidhaha axad odhanayso dhagaxaa soo maaha haddaba haddaynu nidhaha cashirkii dhagax buu ahaa ma dhagax yaroo malaasan buu cashirkeenii noqday oo halkaa yaalla cashirkii muxuu noqday baan uga jeedaa dhagaxa hadda maxaan uga jeedaa ma xaqiiqaan uga jeedaa mise majaas majaas baan uga jeedaa waayo dee dhagux marka sidan dadweynuhu yaqaano laga dhigana xaqiiqo aynu nidhaahna bay yidhahdeen qoladii luqawiyiintu markaynu sidaa kale uga jeednana majaas aynu nidhaahna bay yidhaahdeen haddii labadan magac ay balaayo noqdeen xaqiiqo iyo majaas hadday balaayo yihiinna labada magac inagaba tuuro ha iyo maya ka dhigo hay de magac la bixiyey uune waxa wey war macaanida wixii noocaayana magaca aynu ula baxno macaanida wixii noocaayana aynu magaca ula baxno af soomaaligeena miyuuna ku badnayn majaasku ya af soomaaligeena haddii dibad u eegtiin waad la yaabaysin waxa majaas ku jira haddaad dib u eegtiin ka warrama dib u eegtiin waaba majaas dee dib u eeg horta diba ah maxaa loo eega wax meel dambe yaal soo af soomaaliga aan halku yaalla af soomaaligeenna haddaad dib u eegtiin mayna majaas ahayn af soomaaligeenna waxa ka buuxa ereyo badan oon isticmaallo majaasa waxa ka buuxadaas aba majaasa dee ka buuxa waayo waxa buuxsamaa muxuu ahaan jiray horta waxa buuxsamaa weel wax lagu shubo soo af Soomaaligu ma weel yar oo buuxsamay wax lagu shubaya ya ma taas horta kula tahay weel yar oo buuxsamay wax lagu shubaya miyuu yahay waa maya ma hadii kulka wad arkaysaa majaaska qaabka loo isticmaalaya iyo dariiqa loo isticmaalaya horta waa dariiqa weey adigu intaad meelaha makhaayadaha fadhiisato soo koob iyo dhiib ma tiraadi hadduu koob madhan ku dhiiba ka waran ya koob iyo dhiib koob madhan buu ku dhiibay dee koob baad codsatay ma koob ama saxan iyo dhiib baad tiraad saxan iyo dhiib saxan madhan hadduu ku dhiib waad xanaaqi lahayd waayo dee xaqiiqada saxanku koobku waa koob maran koob caadi unbaa koob la yidhaahdaa laakiin waa koob macnaysan baad ujeedaa somayla socotaa hadda koob macnaysan ayaad ayaad ujeedaa kolkaa majaasku aad iyo aad buu ugu badan yahay isticmaalka marka la eegayo haddaba hadalkii xaqiiqo iyo majaas baa loo qeybiyey xaqiiqo iyo majaas intaad laamaydaa istaagto saw kuma tidhahda xaaji isii qaad isii qaad macnaheegu waa maxay matunka isii saaraa ya ilan isii qaad marka xaqiiqada la doonayo tulka isii saar soo maa isii qaad waa waynu arkaynaa erayo aad u tiro badan oo waxii aynu sidaynu loo yaqaanin si ka duwan loo isticmaalaya markaysa oo majaasa majaasku haddaba iyo isticaaraduba waxay leeyihiin dee arkaan bay leeyihiin oo shuruuday leeyihiin oo waxyaabaha loo xidhaya intaad qofka caydaha odhan ha odhanayn haddaba waa majaas waxbaa lagaaga baahan yahay in la ilaaliyo xeer baa la ilaalinaya ereygu markuu majaas noqonayo luqadda xeer la ilaaliyey baa jirta wa min wejin aakhara dhinac kale yanqasim wuu qaybsami kalaamkii ilaa xaqiiqatin xaqiiqo iyo wa majaazin majaaz labadaa ayuu u qaybsami falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa ka baaqiga ku ah calaa mawduucihi wixii loo dejiyey ee loo yaqaanay buu baaqi ku yahay wa qiila waxaa la yidhi mastucmila waa ka loo isticmaalo ama loo isticmaalay فيma اصطلxa waxa lagu heshiiyey عalayhi dushiisa min almukhaadibati jamaacada hadlaysa xaggeegana laga heshiiyey mukhaadabadana haddii da'da la kordhabana mster bay naga noqon haddii mukhaadibe la yidhahdana ismi faacil bay noqon wاlmajaazu majaaskuna maaka weeyaan tujuwiza bihi lala gudbay can mawduucihi wixii loo dejiyey baa lala gudbay oo lala dhaafay wixii loo dejiyey waxaan ahayn ayaa loo isticmaalayaa wاlmajaazu maaka weeyaan تجوز bihi lala gudbay can موضوعه wixii loo dejiyey ayaa lala gudbay والحقيقة xaqiiqadu imaa لغوية inay tahay lugawiyo wa شرعية sharciyatun iyo inay tahay sharciyo lugawiyo iyo sharciyo labadaasee xaqiiqada loo qaybiya xaqiiqa lugawiya salaada maxaa loo yaqaanaa markaan xaqiiqo lugawiyaa laga hadlayo adducaa baa loo yaqaanaa xaqiiqa sharciya marka la doonayana salaada maxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa afcaalun wa aqwaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliim waa aqwaasha iyo afcaasha lagu furfurto allahu akbar laguna dhammeeyo assalaamu calaykum salaadu kolkaa xaqiiqa sharciya weeye marka taa aan uga jeedno waa xaqiiqa sharciya markaynu duca uga jeedno waa xaqiiqa luqawiya wa imaa curfiyatun inay curfiyo tahay xaqiiqo curfiye abaa iyaduna jirtaa xaqiiqada curfiyadiihi waxa weeye kelimatu daabba kelmadda daabba ase uma arkaysid sidii loo yaqaanay iyo sida hadda looga jeedo farqibaa u dhaxeeya ahl curfiga caamka ah daabaddu wixii afar lugood leh ayaa loo yaqaanay sida dameerka iyo waxaa loo isticmaalaa daabadda sida dameerka iyo waxa la midka ah luqadana waxay ahaan jirtay daabaddu wixii dhulka dultukuba wuxuu dooniba ha ahaado haddaba xaqiiqo curfiye ah ayaa ka dhigay wixii afar lugood le waa xaqiiqa curfiya markaa walmajaazu majaaskiina xaqiiqadii saddex baan u qaybinay xaqiiqaday misaan ka dhignay saddex saddexdaasi waa maxay waa xaqiiqa luqawiya xaqiiqa sharciya xaqiiqa curfiya curfigaasaa laba u qaybsamaa waa curfi caama iyo curfi khaasa waxaa kaloo jiruu ka aamusay xaqiiqa caqliya iska dhaaf xaqiiqada caqliyada ana inaga daa walmajaazu majaazkuna imaa an yakuuna inuu yahay biziyaadatin ziyaado mid ku sugan majaazkii majaasu ziyaadu isna noqonaya majaazkii majaasu siyaadu noqonaya majaasu siyaadadu siyaadu waxa weeye erey siyaada ayaa meesha la keenaya ow nuqsaanin inuu yahay majaaskii majaasu nuqsaan majaasu nuqsaankuna waxbaa ka xadfan weeyi ow naqlin majaasu naqliguna meel baa laga soo naqliyey weeyi aw isticaaratin majaasulisticaarahuna waa macnaheegii macno aan ahayn oo mushaabih u abaa loo isticmaalay afartaasa majaaskiina ayuu sheekhu ka dhigay afartaasi waa afartee waa majaasu siyaada iyo majaasu nuqsaan iyo majaasu iyo majaasulsticaara afar sow maaha muxuu ka aamusay markaa mursalkii iyo majaaskii kale caqliga ahaa labadaana wuu ka aamusay falmajaazu bisiyaada majaaska siyaadada majaaska ku ihi waa milu qowlihi tacaala alle qowlkiioo kale laysa ka milihi ilaahay oo kale ma aha shay-un shayna aayaddaa laysa ka milihi maxaa lagu macneeyaa laysa kamilihi ilaahay oo kale maaha shay un shayna ilaahay dee meella lagama shabahayo oo ilaahay odhan maysa halkaas makhluuqa uu iska shabahaan ma odhan karaysid haddaba ereyga majaaska majaasusiyaaduhu waa kee waa kaafka laysa kamilihi ku jira kaafkaa ka laysa kamilihi waayo kaafkaasi siyaadaa lagu xukumay oo waxay ka dhigantu laysa milahu shay-un waxay ka dhigantu laysa shay-un milahu ilaahay mid lamida shay ilaahay lamida oo jiraa ma jiro laysa milahu shayun ama laysa shayun milahu oo kale wey kaafkaasi waa siyaado haddii kaafkanan macnayno kaafka macnihiisu waa maxay kaafka macnihiisu waa maxay culimo kaafka macnihiisu waxa weeye waa mili kaafka macnihiisu waa mili muxuu noqonayaa haddaan kaafka macnayno laysa mila milihi shayun eeg kaafkii oo mili macnihiisu yahay iyo miligii meesha yaalay laba mili baa isku biiraya muxuu noqonaya marka laysa mila milihi ilaahay ka lamidka ah eeg wuxuu noqonaya ilaahay ka lamidka ah ku lamidihi ma jiro shay lamidihi ma jiro oo sawdiga ilaahay ku lamida u sugay haddii kaafkan aad macnayso sawdiga ogolaaday ilaahay ku lamidihi inuu jiro laysa ka milihi ilaahay ka lamidka ah ku kaloo lamidihi ma sii jiro halkaasay la mareen waxay yidhahdeen kolkaa kaafka ayar ah inaan ziyaado ku xambaarno macno ahaan inaan ziyaado ugu xambaarno oo haddana muxuu faa'iideynaya ilahay muxuu kaafka u keenay kol hadduu yahayba qur ma wax bilaa macnoa ah ku jira war may misliga ahaa buu ziyaado ka yahaye macno kale oo muhiima buu halkan ugu jiraa oo mubaalaqa la yidhaha mubaalaqa wuxuu kusii mubaalaqoonayaa macnahan mumaasalada nafyulmumaasalu ku mubaalaqoonaya haddaba ilaahay wax lamid ah ood odhanaysid waxaasaa ilaahay lamid ah oo jiraa ma jiro lamida culimada qaarkoodna xagga kinaayaday geliyeeno waxay kaafka hana loo daayo waan arki doonaa insha allahu tacaala markaan balaaqada ayaad ku arki doontiin kiyoo kaafka hana loo daayo laleeyahay waayo laysa milu milihi shay markaad ilaahay kalamidka a ku lamidihi ma jiro waxa weeye si mubaalaqaa oo ilaahay miliga looga anfiyayo weyaan bay yidhahdeen wاlmajaazu binuqsaan majaazka nuqsaanka majaazka ku ihi waa milu qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kale was'al su'aal alqaryata tuulada warbal tuulada wax weydiiya hadaf baa ku jira oo tuulada haddii wax la weydiiyo tuuladu may hadasha waa dhiska iyo dhulka eh maxaa looga jeedaa was'al alqarya was'al ahla alqarya markaad leedahay hargeysi waxay tidhi hargeysi may hadashaa waa dhulka iyo guryahe mise waa reer hargeysaa looga jeedaa ya maxkamaddii waxay go-aamisay markaynu leenahay ka waran maxkamaddu waxay go-aamisay maxkamaddu waa halku qaadigu fadhiisto halkaasi may hadashaa mise waa qaadiga laftiisii baa looga jeedaa qaadigii goormu maxkamad noqday haddaba waa xawey waa xadafkana ku jira والمجاز بالنقصان مجاز كالنقصان كوكترا ومثل قوله تعالى ألا قولك يوكله واسأل سؤال القرية تولد أي أهل القرية تولد كوا وهلك أسؤال والمجاز بالنقل مجاز كمجاز نقل قال الله أرنيانا كالغائد وغائد كسحرة ينقنا غائد كسوماها oo fii maa kii yakhruju ka soo baxayey min alinsaani looga jeedo qaa'idka marka hore waxaa loo yaqaanay halka lagu gudanayo ee suuliga ah welibana meesha iska mudma'inka ee degan ee danta lagu guto halkaasaa qaa'id la odhan jiray halka lagu saxaroodaa qaa'id la odhan jiray saxarada lafteeda qaa'id lama odhan jirin kolka naqli baa dhacayoo inta magacii laga qaaday halkii uu magaca u ahaa ayaa wixii qofka ka soo baxayay loogu magacaabay iminka qaa'id haddaad tidhaahdo cidi u fahmi maysa meesha lagu saxaroodo saxarada lafteedii unbaa unba unbaa loo fahmaya waxa weeye haddaba majaazu naqli baa laydhaha naqli baa dhacay ereygii waa la naqliyey walmajaazu binaqli kalqaa'idi waa lafdiga qaa'id oo kale oo fii yakhruju kaka soo baxaya min alinsaani insaanka kaka soo baxaya looga jeedo insaanka kaka soo baxayaa looga jeedaa walmajaazu bilisticaara majaaska majaasulsticaaraha ihina ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kale weeyi jidaaran gidaar jidaarka oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo oo fa aqaamahu waa toosiyey jidaaran yuriidu an yanqada fa aqaamahu waxaan doonayaa haddaba u fiirso jidaaran yuriidu an yanqada fa aqaamahu ereygaa jidaaran ah yuriidu baa lagu tilmaamay oo laga dambaysiiyey iraadada halkaa marka aan doonayno iraadada dee doonidda wax nool baa wax doona imika tiirkani waxbuu doonaya miyaad odhan tiirkani waxma doonayo de waxbuu doonayaa odhan maysid haddaba jidaaran yuriidu markaad leedahay jidaaran yamiinu bay ahayd macnuhu jidaran yamiinu gidaar sii dhacaya oo sii leexanaya ayay ahayd halkii yamiinu laga isticmaali lahaa ayaa kelmadda yamiinu iyo kelmadda yuriidu laysku shabahay markaasaa isticaaro ahaan layskugu isticaaraystay markaasaa yamiiludii la xadfay yuriidu la qaatay mubaalaqa darteed soo aayadda qur-aanka amaadan arag walamaa sakata can muusa alghadabu sakata sow aamus ma yaa faacilu a sakata alghadabu cadhadu may hadashaa markay cadhadii aamustay baa ilaahay leeyahay cadhadu may hadashaa ya mise way degtaa eeg aamuskan iyo degidii baa laiskugu kaa markaasaa walamaa sakata can muusa alghadabu la odhanaya haddaba waa sidaasoo kalena waa majaazu isticaarihii wاlmajaazu bilisticaara majaazka isticaarada ku sugani ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi jidaaran gidaar gidaarka oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo doonaya oo fa aqaamahu waa toosiyey culima intaa alfaadii hordhicii alfaada ayuu kaga baxay cashirada nuxurkoogii cashirkaa berriyay ka bilaabanayaan haddaba intaa hore iska hordhacyay ahaayeen hordhacyadaa inaad iska jilcisiin way inoo wanaagsan tahay laakiin ogow meelihii ardayo usuulkii nuxurka ahaa waa cashirkaa berriya wixii ka dambeeya halkaa dambe ayaynu usuulka insha allahu tacaala ka bilaabaynaa macnaha aan ku soo celiyo fa aqalu maa shayka ugu yar oo yatarakabu minhu uu iskaga tago alkalaamu kalaamku uu iskaga tago ismaani waa laba ismi naxw zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay oo kaleba weeyi aw ismun waa ismi iyo wa ficlun ficil ow ficlun waa ficil iyo wa xarfun xaraf aw ismun waa ismi iyo wa xarfun xaraf walkalaamu kalaamku yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa amrin amar iyo wa nahyin nahyi iyo wa khabarin khabar iyo waistikbaarin buu u qaybsami wayanqasimu aydan wuxuu u qaybsami buu u qaybsami naxu layta shabaaba yacuudu oo kaleba weeye alla dhallinyarnimadu may ii soo noqoto wa cardin bandhig oo kaleba weeye naxu alaa tanzilu cindanaa miyaadna la soo degtid oo kaleba weeye wa qasamin qasam oo kaleba weeye naxu wallaahi baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni kadaakan wa min wejhin aakhare weji kale yanqasimu wuxuu kalaamku u qaybsami ilaa xaqiiqatin xaqiiqa iyo wa majaazin majaaz falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa ka baaqiga ku ah calaa mawduucihi wixii loo dejiyey wa qiila waxaa la yidhi mastucmila waa ka loo isticmaalay fii maaka ustulixa calayhi lagu heshiiyey min almukhaadibati dadka hadlaya xaggoogana lagaga heshiiyey walmajaazu majaaskuna maaka weeyaan tujuwiza bihi lala gudbay can mawduucihi mawduuciisii lala gudbay waalxaqiiqatu xaqiiqadu imaa lugawiyatun inay tahay lugawiyo wa imaa sharciyatun iyo inay tahay sharciyo وإما عرفية إيا إني تاي عرفية والمجاز مجازك إما أن يكون إنو يهي بزيادة زيادة متكسغا أو نقصان نقصان متكسغا أو نقل نقل متكسغا أو استعارة استعارة متكسغا فالمجاز بالزيادة مجاز كزيادة ومثل قوله تعالى ألا قول كيس أوكله ليس كمثله إله يوكل ما شيء شيئا wاlmajaazu binuqsaan majaaska nuqsaanka sitaa waa midlu qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kale was'al su'aal alqaryata tuulada ay ahla alqarya wاlmajaazu binaqli majaaska naqliga ku sugani kalqaa'idi waa lafdiga qaa'id oo kale oo fiimaa kii loo yaqaan yakhruju ka soo baxayey min alinsaani dadkoo saxrada ah wاlmajaazu bilisticaara majaaska isticaarada soo ergistay ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi jidaaran gidaar gidaarka oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo oo fa aqaamahu waa toosiyey in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu egaanayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam